غayrه baabu man maa yaquulu wuxuu dhihi lahaa buu u baab yahay man qofkii duciya loogu yeero ilىa طacaamin raashin loogu yeero oo markii loogu yeeray fatabicahu waxaa soo raacay hayrahu hayrkii baa soo raacay raashin baa loogu yeeray oo hebelow martiqaad baan kuu sameeyey qofa kalaa soo raacay aan meeshaba loogu yeerin maxaa laga samaynayaa وعan abi mascuudin اlbadriyi waxaa laga wariyey cuqba bni caamir baa la dhihi jiray radi اllahu tacalى canhu arضaه ree beder buu ahaa qaala wuxuu yidhi dacaa rajulu الnabiya salى اllah عalayh wali waslm liطacaamin dacaa rajulu nin baa ugu yeeray annabiya buu ugu yeeray salى اllahu عalayh waalih waslm liطacaamin صanacahu lah raashin uu nebiga u sameeyey khamisa khamsatin shan midkii shaneeya isagoo ah adiga iyo afar kale macnihi rasuulka allow shantiinna aad adigu shan ku tahay raashin baan idiin sameeya ii imaada buu ku yidhi fatabicahum rajulu nin baa soo raacay muxuu ku yahay marka isagu lix buu ku noqonayaa falamaa nebigu calayhi salatu salaam shantan afartan kale wuu u sheego wuxuu yidhi war hebel baana marti qaadee soo bax ninkanna waa iska soo raacay falama balaga albaab albaabkii markay soo gaareen qaala اnabiyu sal اllahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi ina hada tabicanaa kanna waa hebel oo tabicanaa waana soo raacay fain shi'ta haddaad doonto an ta'dana lahu inaad u ogolaatid adinta lah weeyaan waad u ogolaanaysaa wain shi'ta haddaad doontidna rajaca waa noqonayaa haddaad doontana wuu imanaya haddaad doontana wuu iska laabanaya adiga ogolaanshahaaga wey maxaa yeelay shantoodan ogolaanshay hore u haysteen laakiin ninkan looma haynin waxba marka isaga markaasaa loo idan qaadayaa la leeyahay hebelna waa kanoo waa nala socdayo laakiin martiqaadkii kamuunan mid ahayn haddaad doontana wuu soo geli guriga idankaagu ku soo gelayaa haddaad doontana waad celinaysaa qaala ninkii sacaabiga ahaa wuxuu yidhi bal aidan lahu yaa rasuul allah idin lahu u ogolow lahu ninkan isaga ayaa rasuul allah rasuulka allow qofku la socda lama celinaye u ogolo buu yidhi muttafaqun calayh baabu markaa qof dheeraada hadduu yimaado sidaas weeyaan haddii ay meeshii maftuux tahay oo iska furan tahay qofkii yimaadaba ay tahay marka idin qaadasho uma baahna cursi baa la qabaa maalan qofna looma xadidin oo hal la yimaadaa la yidhi uma baahnid idan markaa laakiin hadduu qofku xadito ou yidhaahda hebel iyo hebel iyo hebel keliya intaasay ku xadidantahay cid kale ma iman karto ciddii kale imanaysa waa inay idin qaadato maxaa yele dadkan horaa loogu ogolaaday iyaga qofka gadaal ka yimaado waa inuu ogolaansho weydiista isagu baabu alakli mima yaliihi wa wacdihi wa ta'diibihi man yusiiu aklah baabu alakli wuxuu u baab yahay cuniddii mima qofka uu ka cunayey xaggii yaliihi isaga xigay xeeradii raashinka ahayd meeshii adiga ku soo xigtay inaad ka cunto iyo wa wacdihi in la waaniyo wa ta'diibihi la edbiyo wacdigu waa qofka weyn baa iska leh edbintuna carruurta yar baa iska leh man qof yusii'u akla xumaynaya aadaabtii wax cunista edabtii qofka xumaynaya in wax loo sheego oo la wacdiyo lana edbiyo wa can cumar bni abi salamata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh xalay baynu soo aragnay dersigii cumar bni abi salama radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa ghulaaman wiil yar baan ahaa fii xujri rasuuli illahi sal allah alay wasalam qowladihii ama guryihii nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ku noolaa hooyadii umu salama la noolaa ummu salamana zawjata nabiy wey sala allahu aleyh wasalam min ummahaati almu'miniin marka gurigeeda markuu yimaada nebigu calayhi salaatu wasalaam ataynu niri raashinkaa la isugu dari jir marka raashinka loogu daray sidana dhacday marka wuxuu yidhi haddii aan raashinka la cunayay wa kaanad yadii gacantaydu waxay ahayd tatiishu mid wareegta fi safcati xeerada mar xagganaan ka goostaa mar xagganaan ka cunaa mar xagganaan ka qaataa marba meeshii ila qumanaata ee gacantaydu iska wareegaysay faqaala liya rasuulu llaahi sal allahu alayh waali wasalam wuxuu ii yidhi yaa ghulaam hoy wiilkanow dhagayso sami illaaha ilaahay magacow xerada raashinka inta markaad cunaysa ama cabitaankiiba bisinka horta ku bilow wa kul biyamiinika midigtaadana ku cun bidixii lama ogola wa kul mimaa yeliika xeeradana meesha adiga ku xigta ka cun halkaa keliya lagu ogolya inta kale laguma ogola muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa warinaya marka qofka waa in uu ka cuno meesha xeerada xigta isaga xadiidka marka saddex shay baa lagu baray kow intuunan raashinkii ama cabitaankiiba bilaabin qofka inuu bisinkii ku bilaabo midigtii inuu haddana ku cuno ama ku cabo ta saddexaadna hadday wixii xeero la wada cunaya tahay xeerada inta isaga xigtay inuu ka cuno qofka sidaasaa adabta ah, lama ogola inaad meeshaadii dhaafto laakiin haddii xeerada raashinka ku jira uu kala duduwan yahay markaa waad soo qaadan kartaa meeshaa kale waad ka soo qaadan kartaa wax dhinacaaga oolin oo xadiid anas bnu maalik baa isna ku soo arooray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo raashin ay wada cunayaan qise uu ka sheekaynaya ahaa marka hadday xerada raashinku ikhtilaad uu sidaasoo kale kala duwan yahay meel kale waa ka soo qaadan kartaa waxaan hoostaada oolin laakiin hadduu isku mid yahay may xaggaaga hoosunbaad ka cunaysaa xagga hoostaada unbaad ka cunaysaa laguma ogola meel kale marka sidaasay noqonaysaa muttafaqun calayhi qowluhu tatiishu uu yidhi bikasri taa'i ta'da oo la hoos dhigo wbacdaha yaaun baa ku xigta muhanaatun min taxtin xagga hoose laba dhibcood ku leh macnaahu waxa weeyaan tataxaraku way dhaqdhaqaaqaysay oo tamtadu waan fidinayay ilaa nawaaxi hareeraha asafxati xeerada gacantaydu way wareegaysay oo kolba dhinac baan aadinayey wa can salamata bna alakwaci waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana rajula akala cinda rasuuli اllahi sal اllah alay wasalam waa ka wacdigii marka qofka weynaa ana rajula ninbaa akala cunay cinda rasuuli اlaahi sal اllah alي wslam wuxuu wax ku cunaya waa bishimaalihi bidixdiisii wax ku cunaya bidixdii wax ku cunayaa nebigaana meeshii jooga calayh salaatu wasalaam nebigaaba la hadloo ku yidhi faqaala wuxuu yidhi kul biyamiinik warniyo midigtaada ku cun midigtaada ku cun qaala markaasuu isna hadloo wuxuu yidhi laa astaiicu ma kari karaye iga daa ma karaye iga dhaaf nebigu ku leey calayh salaatu wasalaam kama duwana dadka inta la yidhaahdo midigtaada ku cun koran war bidix iyo midigtu waa isku mid maxaa ka macnaha labadoosu aniga meli oo maxaa la iisiiy haddaanan bidixda ku cunaynin waa muran wey nebigu calayhi salaatu wasalaam amar buu siiye yidhi kul biyamiinik midigtaada ku cun qaala wuxuu yidhi laa astaiicu ma karayo nebiga muxuu ugu jawaabay marka qaala wuxuu yidhi lastatacta ilaahayna kuma karsiiyo ma kartid soo ma aha allana hadda kuma karsiiyo salamatulakwac baa ka warramaya dhegaysa hadda maa manacahu nebigaa hadlo wuxuu yidhi maa manacahu uma diidin ila alkibru isla weynan mooye waaba loo sheego midigtaa habboon shayddaankaa bidixda ku cuna qofka muslimkaa midigtuu ku cuna midigtuu ku cabbaa adigu midigta ku cun ama ku cabbaa la yidhi markaasuu yidhi ma kari karaya iga dhaaf ilaahay kuma karsiiyo famaa rafacahaa salama wuxuu yidhi ibn alakwac famaa rafacahaa gacantii midigtayd umuunan kor qaadin ilaa fiihi afkiisa dib dambe dib dambeba kor uguma qaadinba ilaahay kuma karsiiye lama dhihin ha dib dambe ilahay uma karsiinin marka ama gacantii ha ka qalasho ama ha awoodi waayo waxayba noqotayba miduusan afkiisa kor ugu qaadinba awal waxay iska ahayd ma kari karaya iyo inuu ku cayaaray ahayd kibir bay ka ahayd hadda dhabbay noqotay inuusan korba u qaadinba rawaahu muslimun marka sunnada nebiga calayh salat salaam ee la khilaafayo dhibkaasay leedahay baabu الnahyi can اlqiraani bayna tamratayni wanaxwihima ida akala jamaaca ila biidni rufqati baabu wuxuu u baab yahay annahy reebitaankii layska reebay can اlqiraani qiraanku waa in la lamaaneeyo bayna tamratayni laba timir in aad isku qabato laba timir wanaxwihima iyo wixii la mid ah wixii halhal loo cunayey inaad lamaanayso oo laba xaba ka dhigto ayaa la diidayaa idaa akala goorma waa markuu qofku la cunayo jamaacatan jamaaca la cunayo hal qof iyo wixii ka badan kale baad la cunaysaa cunno waa timir iyo wixii la mid ah in aad laba xaba isku soo qabataa lama ogola waxa keliya laguu oggolaanaya waxay tahay ila biidni rufqati rufqadiisa dadkaa la cunaya inay u oggolaadaan war anigu laba xabbaan isku qabsanayaayo ogaada waayahayo dhib ma leh ilaa biidni ogolaansho inuu ka haysto rufqatihi asxaabtiisa wax la cunaysa wa can jabalata bna suxaymin saxaabigii la ohan jiray qaala wuxuu yidhi asaabatna caamun sanatin maca bna zubayrin waagi bna zubayr ayaa waxaana asiibay taabici buu ahaa jabala bna suxaym cafwan waxaana asiibay abaar sanad waagi ibnu zubayrna weeyaan farusiqnaa tamran xoogaa timira ilaahayna siiyey timir baa ilaahayna siiyey wa kaana cabdullaahi bna cumar yamuru wanaxnu na'kul cabdullaahi bna cumar baa na soo marayey wa naxnu annaga oo na'kulu cunayna timirtii fayaquulu markaasuu cabdulaahi wuxuu dhihi jiray waxay halmaansan yihiin nebiguna ka hadlay sunnadana ah yuu xusuusinayaa fayaquulu wuxuu dhahayey laa tuqaarinuu labalaba ha isugu qabanina timirta maxaa yeeley faina الnabiya salى اllahu alayh waalih wasalam nebiga alleh nahaa waa reebay can ilqiraani timirta in labalaba laga dhigo afka la wada gashto uma yaquulu wuxuu yidhi markaa dabadeed dhahayey ila an yasta'dana الrajulu qofku inuu ka ogolaansho weydiista mooye akhaahu walaalkii muttafaqu calayh marka haddii walaalkaa kuu ogolaado wax dhibay leedahay maleh laakiin haddaad keligaa tahay saa doonta u cun haddii qofi kula cunaya adab maaha laysa min aladab inaad laba xabo iyo saddex xabo aad afka wada geliso iyadoo qofkiina xabad xabad cunayo taa wanaagsana ixtiraamka waxay ku tusinaysaa shareecada islaamka qofka wax kula cunaya sida loo dhowrayo aadaabta akhlaaqda baabu ma yaquuluhu wayafcaluhu man yakul walaa yashbac baabu maa yaquuluh wuxuu dhihi lahaa buu u baab yahay wayafcaluhu samayn lahaa man qof ya'kulu wax cunayo oo walaa yashbac haddana aan dhargaynin wax unbuu cunayaa intaa daldalaya mana dhargayo qofkaa muxuu samaynaya muxuuse dhahayaa wa can waxshiy bni xarbin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu waxshiy bni xarbi waa ninkii macruufka ahaa ee xamse dilay wey nebiga adeerkii salawaatu ullahi wasalaamu calayh markii la yidhaahdo qaatila xamza iyo wuxuu dhihi jiray ninkii eh, nebinimada sheegtay ee eh, aswad alcanazina ahaana anaa dilay buu dhihi jiray aswad alcanazina anaa dilay waxshina waa dilay eh, ninkii xamzana waan dilay xamse dilkiisa waxaan rajaynaya inuu ilaahay iiga dhaafo ninkaa aswad alcanazi ah dilka aan dilay taasaan ilaahay ka baryayaa buu dhihi jiray nebiguna waa saamaxay salawaatu اllah wasalaamu calayh waagii markaa nin addoon uu ahaa oo qiso dheer bay ahayd qisadiisu waxshiy bni xarbin marka radia allahu tacaala canhu ana asxaaba rasuuli اllaahi salى اllahu alيh ali wasalam qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuulkii allow inaa na'kulu annagu waa cunaynaa walaa nashbacu mana dhargayno qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam facalaykum falacalakum ha falacalakum sababta idan u dhargaynin baan idiin sheegaya falacalakum waxaa laga yaabaa taftariquuna inaad kala tagtaan qof walba saxankiisa intuu gurto meel la fadhiisto qaaluu waxay yidhaahdeen nacam ha waabasaan yeelnaba qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam faijtamicuu kulma calaa طacaamikum raashinkiinna wadkuruu sma allah ilaahay magiciisana ku xusa yubaarak lakum fiihi waa laydin barakaynayaa ilaahay waa idiin barakaynayaa macnaha waa maxay marka la kala tago barakadaa yaraanaysa haddii la kulmo laakiin faina yad allahi maca aljamaaca wey siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam meel walba oo lagu kulmaa ilaahay waa la jiraa subxaana wa tacaala meesha lagu kala tagana haddee shayddaan baa nasiib u leh marka sidaa darteeda lacalakum falacallakum waxaa la arkaa taftariquuna inaad kala tegaysaan oo raashinkii ah qof walba goonidiisii u guranaya qaaluu waxay ihahdeen nacam qaala nebigu wuxuu yidhi faijtamicuu kulma calaa طacaamikum raashinkiinna xeero weyn ha lagu rido sidaa ha lagu cuno waadkuru isma allah ilaahay magiciisana xusa arrinta labaad arrinta saddexaadna yubaarik lakum fiihi waxaa ka dhalanaya inuu ilaahay idiin barakeeyo rawaahu abu daawuud baa wariyey baabu almru biاlakli min janib اlqasca wاnnahyi can اlakli min wasatiha hadda haddaad keligaa tahay iyo haddii aad dad la cunaysaba almru amarkii la isfaray weeye bilakli inuu qofku ka cuno min janib اlqascati xeerada dhanka isaga xiga wاnnahyi sidoo kale waxaa la yska reebay can ilakli inuu ka cuno qofka min wasatihaa bartamaheeda haddaad keligaa tahay haddaad dad la cunaysaba bartamaha inaad ka cunto ma bannaana sababtana waa laguu sheegi doonaa fiihi qowluhu sal اllahu alيh ali waslm baa ku soo arooray xadiidkii cumar bn abi salama ee ahaa wakul mima yaliik xeerada markaad cunayso dhinacaaga ka cun muttafaqu calayhi kama sabaq وcan ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma can الnabiyi salى اllahu alيh ali wasalam qaala nebiga wuxuu yidhi albarakatu barakadu tanzilu waa soo degaysaa fii wasaط الطacaami raashinka bartankiisay ku soo degaysaa barakadu ee fakulu ka cuna haddaad cunaysaan min xaafatihi hareerihiisa ka cuna walaa taأkulu ha ka cunina min wasatihi bartamihiisa ha ka cunina rawahu abu daa'uud baa wariyey wtirmidiy waqaala xadiiثu xasanu صaxiix sababtaan bartamaha looga cunaynin halkaasay barakadii taalaa dadko dhan oo wada dhexaysa adigu ha ka bilaabin meesha waa lagula wadaagsanaya وcan cabdالlaahi bna busrin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana lilnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qasaca nebigo wuxuu lahaa salawaatu اllah wasalaamu caleyh xeero xeerada raashinka yuu nebigu lahaa yuqaalu lahaa xeeradaa magacay laheed wuxuu ahaa alghara baa la dhihi jiray yaxmiluhaa xeeradu xeerada kale la mid ma ahayne aad bay u weyneyd yaxmiluhaa waxaa xambaari jiray arbacatu rijaalin afar raga xambaaraye xeero aad iyo aad u weynan badan bay ahayd falamma adxaw wasajadu duxaa falammaa adxaw markay duxadii tukadeen oo falamma adxaw ay duxadii noqotay dheh oo wasajadu duxaa salaadii duxadii ahaydna soo tukadeen utiya bitilka alqasca xeeradii baa la keenay yacni waqad surida fiiha iyadoo sariidna uu ka buuxo faltafaw calayha xeeradii bay hareeraheeda ku soo wareegsadeen falammaa kaharuu markay bateenna jahaa rasuulu اllahi sal اllahu alayh ali wasalam rasuulka alle lowguu la soo galay jilibkuu soo gashtay jilbihii buu dhulka dhigtay mhm. macnaha xeeradii waxaa la yidhi qof walba si dhuuban ha u soo galo wey ballaarkii qof walba uu lugaha kala fidsanaya ma aha si soo dhuub oo soo gal weeyaan faqaala acraabiyun baa wuxuu yidhi marka nin acraabi baa arkay nebigu sidaa u soo galay salawaatu اllah wasalaamu calayh dadkii kalena maynan u soo gelin ma hadihi اljalsa oo fadhiga noocanna muxuu ahaa buu yidhi faqaala rasuulu اllahi salى اllah alay wasalam wuxuu yidhi ina allaha jacalanii cabda kariima walam yajcalnii jabbaara caniida ina allaha ilaahay jacalanii waa iga yeelay cabdan addoon buu ilaahay iga yeelay kariiman sharaf iyo qiime badan walam yajcalnii ilaahaygama yeelin jabbaaran mid kibir badan caniidan madax adag mid madax adag oo kibir badan ilaahaygama yeelin oo macnuhu waa maxay intuu lowyadiisii soo dhuubay oo xeeradii la soo galay gacanta qof ka mida weeye dadka dadkaasay u fadhiyaan buu u fadhiyaa isla weynan male kibir male isagaa nebi ah oo ah xeerada dhinaciisa ha loo baniyaan lala cunin iyo midna ma laha uma qaala rasuulu llahi sal allah alay wasalam wuxuu yidhi kuluu min xawaalayhaa wardadow ka cuna hareeraheeda wadacuu ka taga darwatahaa meesha bartamaha ee kuruska ana ka taga yubaarak waa laydiin barakaynayaa fiiha gudaheeda laydiin barakaynayaa oo raashinka bartamihiisa ha ka cunina hareerihiisa ka cuna maxaa yeele meeshaa baraka ilaha idinkugu soo dejinaya rawaahu abu daauudan biisnaadin jayid dirwataha la yirina aclaaha meesha sare weeyaan bikasri daali daalka oo la hoos dhigo iyo wadamiha durwa la yiraahdo labadaba waa la akhriyey baabu karaahiyati اlakli muttaki'an baabu wuxuu u baab yahay karaahiyati اlakli in la nacay in wax la cuno iyada oo muttaki'an qofku uu dangiigo dhinacdhinac u jiifo oo sidaasoo kale jiqilka uu dhigtay in wax la cuno lama ogola sababtana waynu arki doonnaa wacan abi juxayfata waxaa laga wariyey magaciisa wuxuu wahab bni cabdillaah assuwaa'i baa la dhihi jiray wahb alkhayr nin aadu cajiib badan buu ahaa dhallinyaru ahaa waaguu nebigu dhimanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waagii dambena saxaabadii culammada ahaa buu ahaa radia allahu tacaala canhu waardah qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi laa akul cuni maayo mutaki'an anoo dangiiga waxba cuni maayo rawaahu اlbukhaariyu qaala alkhaطaabiy imaamu alkhaطaabi raxmat ullahi tacala min culamaai shawaafic buu ka mid ahaa qarnigii afaraad bilowgiisii iyuu dhintay raxmat ullahi tacaala calayh marka nin caalim abuuna ahaa wuxuu yidhi isagoo fasiraya hariib xadiid buu leeyahay ereyada ad adag ee axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dhex jira yuu fasiri jiray marka wuxuu yidhi almuttaki'u huna haa hunaa waxaa loola jeedaa huwa aljaalisu waa qofka fadhiya isagoo oo muctamidan cuskanaya calaa wiط'in taxtahu barkin ay hoosi kaga jirto jiqilkuu gashtay waa cuskan yahay qofkaasaa la yidhaahdaa buu yidhi muttaki'a qaala wuxuu yidhi waaraada annahu laa yaqcudu cala alwaط'a wاlwisaada ka facli man yuriidu اlإkhaara min الطacaam qaala nebigu sidaa waa yidhi wuxuuna ola jeedaa wa araada wuxuu ola jeedaa annahu laa yaqcudu inuusan u fadhiisanaynin cala alwaط'a cala alwiطaa'i wاlwisaadati waa barkimihii iyo waxyaabihii jiqilka la geshanayey ka ficli maxaa yeelay arrintaa waxaa sameeya man yuriidu qofka doonaya alikhaara badin min aطacaami raashinka maxaa yeele qofka marka uu fadhiyo calooshiisu way siman tahay laakiin markuu dhinac dhinac u seexdo weligeedba ha lagu guro wey weligeedba ha lagu guro wey bal yaqcudu nebigu waa fadhiisanayay mustawiyan isagoo siman laa mustawطican isagoo dhinacdhinacaan u fadhinin wayakulu waa cunaya nebigu calayhi salaatu wasalaam bulqa wax ku filan weeye bulqadu waa wixii kugu filan in kugu filan aanan zaa'idna ahayn gaajana ahayn xaggeeda in baahigoysa ah weeyaan hada kalaamu اlkhaطaabiyu waashaara hayruhu isaga hayrkii culammada waxay ishaareen ila ana almuttaki'a waxaa la yidhaahdaa huwa almaa'ilu waa qofka u santeecsada weeye calaa janbihi dhinaciisa wallahu aclam وcan anas bni maliki waxaa laga wariyey radi allahu tacala canh qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka allaan arkay jaalisan isagoo fadhiya muqciyan ya'kulu tamran iqcaaga fadhiga la yidhaahdo isagoo u fadhiyaan arkay ya'kulu cunaya tamran timirna cunaya iqcaaga waxaa la dhahaa waa kadaloobka garanaysaan lugihii in dhulka la dhigo baridana lagu fadhiisto lowyadii ama jilbihiina kor loo taago soo kadalo maa kaa saasuu nebiga u fadhiiyey salawatullah wasalaamu aleh waxna waa cunaye timir ah rawaahu muslimun culimmada markay ka hadlayaan walmuqci waxaa la yidhaahdaa huwa aladii waa kan yulsiqu ku dhejinaya ilyatayhi labadiisa baryood weeye bilardi dhulka wayunsibu wuxuu taagayaa saaqayhi labadiisa lowna waa taagaya hmm, fadhiga noocaasaa la yidhaahdaa oo macnuhu waxay tahay qofku markuu sidaa u fadhiisto calooshii maxaa celinaya bawdihiisii baa celinaya wax badan ma cuni karo wax badan ku tegi maayaan raashinka si kastood u jeceshahay calooshu markay buuxsanto e tiraahda alxamdulilah hadda waa dhargey haddaad istaagta maxaa dhacaya nus bay noqonaysaa marka nebiguna ma doonin inuu ku fogaado raashinka salawaat llahi wasalaamu caleyh marka xeelad baa ku jirta macnihii reemagaalku sidaa uma fadhiisan karaan maxaa yeelay fadhigii meeshii ay ku xaajo gudan lahaayeen sidaa uma taallo sidaana umaba fadhiistaan danna kama gashaba qofku hadduu sidaa u fadhiisan yidhahda qadaadqadaad buu u dhacayaa lagama shekeeye Hmm? may hadda waxaan arkayey warbixin cusub ay soo saareen mana cusbe dhowr sano ka hor oy leeyihiin sideedaba fadhigan suuliga hadda loo fadhiistaa waa cudur maxaa yeelay waa sagaashan digrii wey qofku mana ka timaada imanaysa saxaradii waxay kaga iman karayso waa markuu shan iyo afartan digrii yahay buudyaha uu soo lugaha soo laabo markaasi ilaahay subxaana wa tacaala waa sistamku ugu talagalay hmm musqulaheeni caadiga ahaa wey sacuudiga hadda waxay isticmaalaan waa hore annagaan isticmaali jirnay tan kale waa xabad xabad wey qolooyinka north america marka xabadaas isku laayaan <laughs> farinji baa la dhahaa tan kalena carabi bay dhahaan marka waa wax fiican wey xataa hindidii iyo waa leeyihin masaajidadooda haddaad tagtaan hal xaboo noocaa ah way leeyihin khaas odayaashoodu galaan baabu istixbaabi اlakli bialaaثati asaabic wuxuu u baab yahay isticbaab اlakli in la jeclaystay in la cuno marka wax la cunayo bialaaثati asaabic saddex farood in wax lagu cuno iyo waistixbaabi sidoo kale in la jeclaystay lacqi اlasaabic in la muudsado oo la leeleefo asaabicdiiyo farihii wa karaahiyata waxaa la nacay masxihaa cuntadii markaad dhammaysato in gacantii la masaxo qabla lacqihaa intaan la leeleefinin la mudmuudsanin ka hor waisticbaabu waxaa jira jeclaystay lacqi alqasca sidoo kale hadday suurtagal tahay qascadii in la murdiyo weeyaanoo yadani la leefo oo kale macnaha waa in wax allaale wixii ku jira gudaheeda laga nadiifiyo wa akhdi luqma in la qaato raashinkii allatii raashinkaasoo tasqutu minhu qofka ka dhacday wa akliha in la cuno waxbaa gaariya wasakh soo maaha wa masxihaa in la tirtiro sidaasoo kale waa la tirtiraya wamasxiha bacda eh, allacqi in la masaxo bacda allacqi markii la muudsaday dabadeed bisaacidi wاlqadami wagayriha markaad muudmuudsatay fartii maxaynu yeeli jirnay miyiga qofka lugihiisuu ku tirtiranaya soo maha waa halkan wey marka wamasxiha iyo in lagu masaxo bacda allacqi markaad leleeftay dabadeed aad muudsatay bisaacidi iyo wlqadami dhudhumihii weyaan iyo eh, lugtii hoose shanshadii waayriha iyo wixii la halmaala an ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma macnuhu taas maaha in la diiday faratirka in la diiday maaha way bannaan tahay laakiin haddana waxaa kuu bannaanoo kuu wanaagsan addimahaaga inaad ku tirtirato marar qaarkood wax dhibale maaha an ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu qaala rasuulu lahi sal اllahu alيh ali wslam wuxuu yidhi ida akla axadukum acaaman hadduu qofkiin cuno raashin falaa ymsax yuunan ku tirtirin asaabicahu farihiisa yuunan tirtirin falaa ymsax yuunan tirtirin asaabicahu farihiisa xataa yalcaqahaa ilaa uu ka muudmuudsado oo ka leeleefo aw amase yulciqahaa loo muudsado aabbaa tahay caruurtaadii baa wax kula cunaya waa laga yaabaa adoo muudsanaya markay arkaan inay iyagana kuu muudsadaan farihi soo maha ee ha dhib ma leh waa la samayn karaa iyadana muttafaqun calayh wa can kacb bni maalikin radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuulu اllahi salى allahu alayh waali waslm rasuulka allaan arkay ya'kulu cunaya bialaaati asaabic bialaai asaabic saddex farood wax ku cunaya faidaa faraqa markuu dhammeeyo laciqaha waa leeleefaya waa muudsanaya nebigu calayh salaatu culimmadu marka waxay yidhaahdaan waa sharti raashinka lagu cunayaa inay saddexda farood qaadi karto inaan raashin waxaa jira inaan saddexdii farood qaadaynin marka waa shardi weeye inay qaadi karayso waa muufadii oo kale ama waa hilibkii oo kale waa lagu qaadan karaa laakiin soortii seed ugu cuni saddex farood marka ama mushaaridii seed ugu cuni suurtagal maaha waa inay tahay raashinku marka rawaahu muslimun wa can jaabir bni cabdilah waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma ana rasuul اllahi salى اllahu alيh ali wasalam rasuulka alleh amara wuxuuna faray bilacqi اlasaabic in farihii la muudmuudsado iyo wasaxfa xeeradiiba wa qaala wuxuuna yidhi inakum idinku laa tadruuna ma ogidiin fii ayi طacaamikum اlbaraka raashinka meesha barakadu ay ka tahay ma ogidiin fii ayi طacaamikum raashinkiinna halkii ka aho albarakatu ay tahay rawaahu muslimun marka horeba waxaad cuni karayso eed dhammayn karayso soo qaada weye markaad dhammaysatana farahaagay muudso oo raashinka saxankiina waxbaha kaga tegan oo eber ka dhig rawaahu muslimun wa canhu waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu jaabir ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi ida waqacat luqmatu axadikum qofkiin hadday dhacdo raashinkii uu cunayey idaa waqacad hadday ka dhacdo luqmata axadikum qofkiin luqmadiisii hadday ka dhacdo falya'khudha ha soo qaato falyumطi ha tirtiro maa kaana biha wax allaala wixii gaaray oo min ada wasakhi uskag ah wixii gaaray wasakh ah ha laga tirtiro caradii gaartay iyo wixii la mid ah walyakulha ha cuno sababta lagu leeyahay maxay tahay walaa yadacaha yuunan kee oga tegin lishayطaani shayطaan yuunan oga tegin walaa ymsax yuunan ku masixin yadahu gacantiisa bilmanaadili yuunan ku masixin xataa jeer oo yalcaqa asaabicah farihiisii uu lumuudmuudsado oo leefo markaad dhammaysatid waa iska tirtiri kartaa ama waad muudsatay ama waxay ahaataba waad dhaqatay waa iska tirtiri kartaa maxaa la diidayaa iyadoo raashinkii gacantiisa leedahay qofku inuu yidhahdo waa iska dhaqaya waxaa kaloo la diidayaa reemagaalka qaarkiis iday sameeyaan gacantii raashinkii uu ku cunay buu seyrsayraya edabdarro meesheedii taalla iyaduna nebigu markuu wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu aleyh walaa yadacha lishayطaani walaa yamsax yuunan tirtirin yadahu bilmandiili yuunan ku tirtirin waa aftirihii ama istiraashadii wax la yidhaahdo xataa yalcaqa ilaa uu leefo asaabicahu fainahu maxaa yeelay qofku laa yadri ma oga fii ayi طacaamihi raashinkiisa meeshii ka aho albarakatu ay tahay ma intan gacantaada ku hartay bay barakadu ku jirtaa sideedaba ma ogid leef leef oo muudso marka rawaahu muslimu baa wariyey wa canhu waxaa laga wariyey jaabir ana rasuul اllahi salى اllahu alيh ali wasalam qaala wuxuu yidhi ina الshayطaana yaxduru axadukum shaydaanka waa u imanaya qofkiin cinda kuli shayin min sha'nih wax walba uu qabanayo shaydaanku wuxuu isku dayayaa wax walba ood qabanayso inuu kula wadaagsado halkaasuu istaagayaa marka muxuu sugayaa aduu ku fiirinayaa haddaad ilaahay xusto waa iska dhaqaaqay haddaadan xusin laakiin waa kula wadaagayaa muxuu yidhi ilaahay washaarikum maxaa la yidhi washaarikum fi اlamwaal haye wاlawlaad wax walba waa kula wadaagsanaya oo waxay dhahaan xataa ribadan iyo wixii xaaraam ahoo dhan iyo shaydaan baa kula leh xolo shaydaan wey awlaaddiina waa kula mushaarakaynaya oo waxaan ilaahay magaciisa lagu xusin baa loola jeedaa ina shayطaana yaxduru shaydaanka waa u imanaya waa soo xaadiraya axadukum qofkiin cinda kuli shayin min sha'nih wax walba oo sha'nigiisa ah xataa yaxdurahu ilaa uu oga yimaado cinda طacaamihi markuu raashinka cunayo faida saqaطat marka bismi اllah haddaad tidhaahdo waa kaa fogaanaya muxuu sugayaa fursad kaluu sugaya oo waxay tahay in wax intay kaa dhacaan aad isaga tagto marka faida saqaطat luqma haddii raashini ka dhaco qofkii luqmata axadikum qofkiin wuxuu cunayay hadday ka dhacaan falya'khudhaa ha qaado falyumaimaa ha tirtiro weeye maa kaana biha wax allaale wixii xaggeeda ahaaday ha ka fogeeyo oo ha ka nadiifiyo min ada wasakh uma liya'kulha dabadeedna ha cuno walaa yadacha yuunan oga tegin lishayطaan faida faraqa markuu dhammaystana falyalcaq asaabicahu farihiisa ha muudmuudsado fainahu laa yadri qofku ma oga fii ayi طacaamihi raashinkiisii meeshii ka aho albarakatu ay tahay rawaahu muslimu وcan anasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih waslm rasuulka alla wuxuu ahaa ida akala طacaaman hadduu raashin cuno laciqa asaabicah nebigu waa muudmuusan jiray farihiisa aلثalaaثati saddexdee uu wax ku cunay wa qaala wuxuuna dhihi jiray idaa saqaطat hadday dhacdo luqmata axadikum midkiin wuxuu cunayay luqmadiisii hadday ka dhacdo falya'khudha ha soo qaado waliyumai canha iyada ha ka tirtiro ha ka fogeeyo alada wasakhdii gaartay waliya'kulha ha cuno walaa yadacha yuunan oga tegin lishayطaani wa amaranaa nebigu wuxuuna faray an nusluta alqasca in aan muudsanno inaan murdinno weeyaan alqascata qascadiina inaan masaxno oon tirtirno weeye alqascata wa qaala wuxuu yidhi inakum idinku laa tadruuna ma ogidiin fii ayi طacaamikum raashinkiinna meeshii ka oho albarakatu ay tahay halkay kaga jirtaa barakadii ma intii ugu horraysay ma intii dhexe ma meesha u dambaysa ma intan yare ku hartay ma ogid rawaahu muslimun wa saciid bn alxaarifi waxaa laga wariyey annahu sa'ala jaabir jaabir ayuu wuxuu weydiiyey radi allahu tacaala canhuma can ilwuduu'i mima masat innaar iiga waran bal kii oo masat innaaru dabkii u taabtay oo macnuhu waa maxay mima masat innaar waxaa loola jeedaa waagii hore shareecadu waxay ahayd wax walba oo dab soo martay dab soo maray in laga weysaysto dabba hadduu galayba taabtayba in laga weysaysto saasay ahaan jirtay siday sidaa u ahayd ayaa waagii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa waxyi ku soo dejiyey waa la nasakhay marka sidanaa dhacday marka dhegaysa hadda marka waxaa la weydiiyey can ilwuduu'i biyihi ama weysadii mima masat innaar wixii dab taabtayba faqaala wuxuu yidhi laa hadda ma jirta arrintii waa la nasakhay qad kunnaa waannu ahayn zamana nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam la najidu milu dalika aطacaami ila qaliila faida naxnu wajadnaah lam yakun lana manaadiil ila akufuna wasawaaciduna waaqdaamuna uma nusalli walaa natawada marka wuxuu yidhi qad kunnaa waannu ahayn zamana nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam laa najidu kuwa aanan helaynin mila dalika acaami raashinkan maanta aad haysataan oo kale ilaa qaliilan wax yar mooye faida naxnu wajadnaa haddaanu raashinkii helno lam yaku lana manaadiil markaanu cunno lam yaku lana annaga ma aanan haysanin manaadiil aftirtire maanan haysanin iyo gacanta wixii laysaga tirayeyba ilaa akufuna gacmaheenna mooye wa sawaacidunaa dhudhumihii weeyaan wa aqdaamunaa gomadihii iyo lugihii meelahaasaanu ku tirtiraynay uma nusalli dabadeedna waa tukanaynay walaa natawada uma soo weysiisanaynin lafdi kalea jiroo jaabir uu warinayo oo tirmidi iyo hayrkiisaba ay soo saarayaanoo wuxuu odhanayay kaana aakhiru lamrayni abu hurayrana waa warinaya kaana aakhiru اlamrayni min rasuuli اllahi sala اlla alay slam tarku lwudu mima masat الnaar arrintii u dembaysay nebiga xaggiisa waxay ahayd in aan lagaba weysaysaninba wixii dab soo maray meeshaas wey meeshay madhab shaaficiga u soo deliishadaan hilibka geela inaan laga weysaysanin dabbu soo mara ileena laakiin waxaa jira xadiid kale oo isna odranaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la weydiiyo waa saxiixna weeyaan waana siday qabaan madhabka shaaficiga culammadiisa qaar ka mida ah. xaafid ibni xajarna waa u baabaynaya imaam albayhaqina waa tilmaamayaa kutubtiisa oo dhan buu ku sheegaya xadiidka wagayri dalika min alculamaa imaam nawowina sidaasuu ku tilmaamay fii kitaabihi almajmuuc wagayri dalik marka xadiikaasi nebiga calayh salaau wasalaam waa la weydiiyey anatawada'u min luxuumi اlhanam hilibka ariga ka weysaysanaa qaala laa maya lafdiga kalena in shitum haddaad doontaan anatawada'u min luxuumi اlibili qaala nacam ha ka weysaysta marka xadiikaasay soo qaateen jamhuurku ayna leeyihiin xadiidka hilibka geelu waa ka soocan yahay inta kale laakiin inta kale wixii dab soo mara wax laga weysaysanaya ma laha sidaasaa marka ay ku kala duwan yihiin marka xadiidkan rawaahu اlbukhaariyu baa warinaya baabu takfiir اlaydi cala acaami takfiiru اlaydi gacmihii inay ku bataan cala acaami raashinka xeeradii yarayd in laba iyo saddex iyo afarba lagu galo inaysan dhib lahayn oy ku filan tahay وcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali wasalam wuxuu yidhi طacaamu اlithnayni laba raashinkood kaafi ثalaaثa saddexna waa ku filan yahay wa طacaamu ثalaaثati saddex raashinkooduna kaafi اlarbaca afar waa ku filan yahay muttafaqu calayh marka haddii hal qol loogu talagale laba waa cuni karaan laba haddii loogu talagalena saddex waa ku geli karaan saddex haddii loogu talagalayna afar waa ku filan yahay وعن jاaبر بن cabdالله waxaa laga wariyey radi الlه tacالى canهuma qaala wuxuu yidhi samictu waan maqlay rasuul الlahi salى الlaه عalيه ali waslm yaquulu isagoo dhahaya طacaamu اlwaaxidi mid raashinkii yakfi waa ku filan yahay alاثنayni labo wa طacaamu اlاثنayni laba raashinkooduna yakfi arbaca afar buuba ku filan yahay wa طacaamu اlarbacati afar raashinkooduna midkiiba mid weeyaane yakfi aلثamaaniya sideed buu ku filan yahay sideed buu ku filan yahay hal qof raashinku ka dhergi lahaa laba waa dhergiyaa wey macnihi waa ku filan yahay hadday laba ahaayeenna afar waa ku filan yahay hadday afar ahaydna sideed sidaa u soco marka baabu adabi الshurbi واsticbaabi الtanafusi ثaلaaثa khaarij اlإinaaءi وkaraahiyaة الtanafusi fi اlإinaaءi واsticbaab إdaaraة الإinaaءi can اlyumna can اlأymani faاlأymani bacda اlmubtadi baabu wuxuu u baab yahay adab الshurbi aadaabtii cabitaanka cunidun baanu ka soo hadlaynaa cabitaan haddaynu gelaynaa aadaabtiisii cabitaanka aadaabtiisii weeyaan iyo wasticbaabu in la jeclaystay attanafusi marka wax la cabaya in loo kaadsado oo la neefsado alaaan saddex mar oo macnuhu waa maxay koobkan biyaheed cabbayso mar keliya ha wada qurqurinin kuuma fiicna mana wanaagsana caafimaad ahaan waa inaad u kaadisaa oo ugu yaraan saddex mar aad ka dhigtaa alaaan khaarij alinaai markaad neefsanaysidna ha ku neefsanin weelka adoo afka ku haya oo intaad kabata afka ha ku sii haynin neeftaadii ayna ku soo noqonin weelka khaarij alinaai weelka bannaankiisii wey oo macnuu waa maa afka geli oo sidaa u yara dhig neefso xalliq kadibna haddana sidii oo kale wa karaahatu tanafusi in la nacay oo la karaahiyaystay in lagu neefsado fil inaa'i weelkii waisticbaabu waxaa la jeclaystaa in idaaratil inaa'i midig in weelkii la wareejiye cabitaanka ahaa ama cunnada ahaa wuxuu ahaadaba alinaa'i weelkii cala alaymani midigta falaymani midigtiisa kale bacda almubtadi ka laga bilaabay kadib raashinka haddii aad bilowdo ama shay wuxuu ahaadaba haddaad bilowdo oo aad doonaysid dadka inaad u qaybiso mid walba ka kale midigta intuu ka yahay u qaybi ee bidix ha u soo laabanin sidaasaa wanaagsan وعن أنس waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه أن رsuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم كاna rasuulka waxaa caado u ahayd oo uu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh yatanafasu mid neefsada fi sharaabi cabitaan markuu cabayo alaaan saddex mar buu u neefsan jiray muttafaqun calayh yacni yatanafasu nebigu waa neefsanaya khaarij alina weelka banaankiisa sida riwaayado kale ku yimaadeen halkaasuu ku neefsanayey waa sidaas weeyaano caafimaadkana hadda sidaasay yidhaahdeen atibadu oo qofku hal mar hadduu wada cabo ma wanaagsana wax wanaagsan maaha ilaahayna subxaana wa tacaala ahlu markuu tilmaamayey wuxuu ku tilmaamay shurba alhiim soo ma ahayn fii suurati alwaqaca sida geela u cabo geela u caba mar keliyuu fuuqsadaa sidaasoo kale in loo cabo ma wanaagsana wax wanaagsan maaha caafimaadkaaga uma wanaagsana sunnadii ma waafaqsana adigana dhib baa kaaga imanaya wa can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi laa tashrabuha cabina waaxidan mar keliya ka shurbi lbaciiri sida geelo u cabo oo kale waaba kanba xadiikii marka sida geelo u fuuqsado oo kale mar keliya biidinkuna xagga aad dhigtid maya taa ha samaynin walaakin ishrabuu laakiinse caba manaa labo aaan iyo saddex laba markabo ama saddex ka dhig ama kababadi haddaad doonto wasamuu ilaahay magacaaba ida antum markaad idinku sharibtum aad cabaysaan markaad cabaysaan markaad cabtaan maaha markaad cabitaanka bilaabaysaan cabitaanka bilaabaysaan ilahay magiciisa xusa waxmuduu ilaahay u mahad celiya ida antum haddaad idinku rafactum aad iska dhigtaan weelkii waad bogatay soo ma aha alxamdu lilah dheh ilaahay baa mahad iska leh maxaa yeele ilaahay baa kuu sahlay oo kuu macaaneeyey oo dhuntaada mariyey oo calooshaada gaarsiiyey ilahay baa subxaana wa tacaala hawshaasoo dhan qabtay adigu waxba kuma lihid wax aad ku leedahay miyaad garan kartaa may alxamdu lilah intaasaad leedahay inaad ilahay u mahad celisid ah rawaahu tirmidi baa wariyey waqaala xadiiun xasanun sanadkiisu waa daciif laakiin macnihiisu xadiidka horuu waafaqsan yahay oo waa sax weeye can abi qataadata radi allahu tacaala canhu ana nabiy sal allah alay slam naha waa diiday an yutanafasa in lagu neefsado fil inaa'i weelkii in lagu neefsado nebigu waa diiday salawatullah wasalaamu aleh macnu waa maxay markaad wax cabayso adoo weelkii afka ku haya inaad ku neefsato lama ogola neeftaada inay ku soo noqoto muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya yacni waxaa loola jeedaa yatanafasu qofku waa ku neefsanaya fil inaa'i weelka gudihiisii wa can anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga alleh utiya waxaa loo keenay bilabanin caano qad shiiba lagu barxay bima'in biyo caano barxa soo maha marka kaasaa nebiga loo keenay wa can yamiinihi midigtiisana waxaa fadhiya alacrabiy acrabiyun baa fadhiya yaa laga bilaabay nebiga calayh salaatu wasalaam marka haddii isaga laga bilaabo waa inay midig ka socoto wacan yamiinihi midigtiisana acraabiyun baa fadhiya nin remiy ah wacan yasaarihi bidixdiisana abubakr sidiiq baa fadhiya odayaashii islaamka ninkii ugu odaysanaa wey fashariba nebigu waa bogtay calayh salaatu wasalaam waxbaa ka soo haray uma acطa alacraabiya ninkii reemiyiga ahaa buu siiyey nebigu calayh salaat wasalaam iyadoo odaygii islaamkana halkan uu fadhiyo sababtu maxay tahay ninkan ayaa ka awlaysan maxaa yeele waa midigtii nebiga calayh salaat wasalaam midigtay ka soconaysaa marka wixii ka soo gaara abubakar buu leeyahay uma acطى waa siiye alacraabiya waqaala wuxuuna yidhi waa sii raaciyo alaymana falayman midigba midigta kale ha u dhiibo muttafaqu calayh qowluhu shiiba uu yidhina ay khulita waa lagu dheehay weeyaan waa lagu barxay wa can sahl bni sacdin asaacidi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam bisharaabin nebiga alle cabitaan baa loo keenay fashariba minhu cabitaankii wuu cabay qisadana waa qiso kale weye mar kale dhicaysa iyaduna nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa la fadhiya markii hore nin remiya ah baa xaggan ka fadhiya hadda wiil yar baa ka fadhiya wiil yar baa fadhiya wiilka yarna waa cabdulahi bn cabaas wey sida riwaayadaha kaleba tilmaameen halkanna waxaa ka fadhiya abubakr asidiiq bidixda markan marka ninka hore remiga abubakarba inuusan aqoonin baa laga yaabaa laakiin cabdulahi bn cabaas waa min awlaadi asaxaaba cabaas ibni cabdilmualib nabiga adeerkii abaa dhalay marka abubakarna halkan uu fadhiyaa wiil yar weeye waa in looga idin qaado sidaasoo kale wey wataanan soo marnay xadiikan isagoo si kale ku imanayey ana rasuul lahi sal la alay slam utiya waa loo keenay bisharaabin fashariba minhu waa cabay sharaabkii xaggiisii wa can yamiinihi midigtiisa hulaamun baa fadhiya wa can yasaarihi bidixdiisana ashyaakhun odayaal baa fadhiya abubakar iyo cumar iyo rag la midaa fadhiya faqaala lilghulaami wiilkiibuu la hadlo wuxuu ku yidhi ata'danu lii ma ogolaanaysaa an ucطiya haaulaa'i kuwan inaan kaa hormariyoon iyaga siiyo faqaala hulaamu wiilkiibaa hadlo wuxuu yidhi waaba gaadaye laa wallaahi maya ilaahay baan ku dhaaranaya dhaarna waa raaciye hambadaadaan cid kale iska siiya anigu nasiibkeeda maalintoodii kale hadday u martay iyaguna laa wallaahi laa uuiru marnaba siin maayo weeyaan binasiibii minka nasiibkayga adiga xaggaaga ahaaday axadan qofna siin maayo nasiib iga soo gaaray hambadii nebiga qofna wallaanan siinaynin maxaa dhacay marka fatallahu rasuul lahi sal slam fii yaddih gacantiisu ugu dhiibay marka nebiga calayh salat salaam waa siiyey hoo haddaba waa yahay adaa xaq lahaa waa lagu ogolaansho weydiistay haddaad diidday adaa xaq u leh khalaas xoogitaan ma jiro qowluhu tallah uu ay wadacahu wey waa dhigay wey whada اlhulaam huwa cabdulahi bn cabaasi waa nin garanaya hambada nebiga alayh الsalaaة wasalam qiimaha ay leedahay baabu karaahiyati shurbi min fami اlqirba wanaxwiha wbayaani anahu karaaha tanziihin la xaraamin baabu wuxuu u baab yahay karaahiyatu shurbi in la nacay oo la karaahiyaystay cabitaan laga cabo min fami اlqirba arbadkii arbadkii waa garanaysaan ba waa harga laga Mm, waa sida sibraarka oo kale mm. eh, sibraarku waa markuu wen yahay arbadkuna waa markuu yaryahay mm. wanaxwiha iyo wixii la halmaala wa bayaaniya in la caddeeyo annahu karaahadaasi inay tahay karaahatu tanziih waa laga wanaagsan yahay xaaraam ma ah karaahiyatu taxriim ma ah inay xaaraam tahay oon la samayn karaynin macnuhu ma in eh, laakiin waa laga habboon yahay waa laga wanaagsan yahay waa laga fiican yahay in la sameeyo ma aha laa xaraamin karaahiyatu taxriim ma aha sababtu maxay tahay qarbadkan waxaa laga yaabaa afkiisa inuu furan yahay hadduu furan yahay xasharaad badanoo biyo u baahan baa jira soo maa way gelayaan soo maa waad soo qaaday afkaad u dhigatay maxaa kugu dhacay marka adaa laguu naxayaa ma ahee caruurtaaba ku falaadayso qashin bay ku rideen biyoad ku shubato waa ku xarfiso meeshaad dhigatay hadhow baad ka shuba istiri afkii baad ku shubatay qashinkii baa kuu gale wahaakada ma isagoo meeshii iska yaalla qoraanjo ka buuxsantay adhow afka haddaad ku shubata maxaa dhacaya qoraanjadiiba kaaga buuxsamaysa macnaha diintu meesha ay fiirinaysa dhowr hadda xaraamna ma aha oo haddaad hubto inuu waxba aynan gelin ama afkiisii uu xirnaa oad ka furato afkiisii waa ka cabi karaysa wax dhiba ma leh wa can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu نهى rasuulu اllahi salى اllah alay wasalam waa reebay can ijtinaafi اlsqiyati in weelashii afkoodii weeye laga cabo ijtinaadku waxa weeyaan afka hore ee qarbadkii in laga cabo weeyaan wa hiya yacni waxaa loola jeedaa an tugsara fawaaha afkeeda in la gooyo ama afkeedii la furo oo wa tushraba minha xaggeedii laga cabo muttafaqun calayh in sidaas markaa hadha uu qofku yidhaahdo waa ku cabeeyaayo wixii la halmaala wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi naha rasuulu llahi allahu alayh waali wasalam rasuulka alla waa reebay an yushraba in la cabo ayuu nebigu reebay man fi siqaa'i sibraarkii iyo qarbadkii aw ilqirba in afkiisii laga cabo nebigu waa reebay afkiisii inaad sidiisa oga cabtid waa la reebay haddii laakiin maalan dhalada hadda taallo oo kale ama iyo gudihiisii la arkayo oo kale iyo dhib ma leh haddii laakiin shaygii uu wada daboolan yahay oodan arkaynin gudihiisii weli dhibkii waa taagan yahay hmm, waa dhalo madow ama waa shay maalan maxaa la dhihi jiray buraashadii oo kale iyo wixii la halmaala ma arkaysid gudihiisii marka iska ilaali weel haddaa heli karaysid ood ku shuban karaysid ku shubo maxaa yeeley wax kasta kaaga soo bixi kara muttafaqun calayh wa can ummi haabitin kabsha binti haabit ukhti xasaan ibni haabit bay ahayd xasaan wan haabitna waa shaacirkii nebiga calayh salaatu wasalaam gabayaagii nebiga weye salawat اllah wasalaamu calayh ee difaaci jiray nebiga calayh salaatu wasalaam radi allahu tacaala canhuma labadaba ilahay raalli ha ka noqdee umu haabit kabsha binti haabit baa la dhihi jiray waxay la dhalatay xasaan ibnu haabit radi allahu tacaala canhuma qaalad waxay tidhi dakhala calaya rasuulu اllahi sala اllah alay wasalam saynu ku ogaanay karaahiyatu tanziih inay tahay nin laga habboon yahay oo laga fiican yahay karaahiyatu taxriim baa la dhihi lahaa maxaa yeeley naha rasul lah sal slm nahyu taxriim buu noqon lahaa laakiin taxriimka waxaa ka qaadaya oo karaahiyatu tanziih ka dhigaya xadiidkan dhegayso dakhala calaya rasuulu اllahi sala اllahu alيh wasalam rasuulka allah ii soo galay fashariba gurigeedii buu soo galay hadduu soo galayna fashariba nebigu waa ka cabbay man fi qirba qirbadka afkiisii buu ka cabbay qirbadkaasoo mucallaqaatin ahaa mid ka soo lalmada qaa'iman meel taag ah macnaha mid soo lalmada meel taag ahayd yuu nebigu alai sl intuu soo qaatay afkiisii ka cabay faqumtu waa istaagay maxay samaysay marka gabadhi faqumtu waan istaagay markuu nebiga dhammaystay oo uu baxay fiiha faqaactuhaa qarbadkii afkiisii baan u kacay faqaactuhaa waa goostay maxay u goosanaysaa lanna nebigaa ka calayhi salaat wasalaam intaasay barakaysanaysaa rawaahu tirmidiy baa wariyey waqaala xadiiun xasanu صaxiix wainamaa qaacathaa waxay u goosatay waa litaxfada inay ilaashato mawdica fami rasuuli lahi sal la alay slam meeshii afka nebigu taabtay salawat lah wasalaamu alayh oo watatabaraka bihi ay barakaysato oo watasuunahu ay ilaashato can ilibtidaali inuu bedelmo oo uu hallaabo maalan iyo wixii la mid ah hada alxadiiu maxmuulu xadiidkanna waxaa lagu xambaarayaa calaa bayaani اljawaazi inay bannaan tahay qarbadka afkiisa in laga cabbi karayo wاlxadiiثaani الsaabiqaani labadii xadiiثu horena waxaa lagu xambaarayaa libayaani اlafضali inay wanaag badan tahay oy fadli badan tahay inaan afkiisa laga cabin wاlakmalu sidaasaana dhammaystiran wallah subxanaه w tacala